alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli الlah wعalى aalihi وصaxbihi aجmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllah baab lcaطfi hada maxalu halkan wuxuu ka hadlaya sheikhu cadafkii wاlcaطfu cadafku nowcaan laba nooc weeye caطfu bayaana caطfu bayaan wa caطfu nasq iyo caطfu nasq caطf macnaa macطuuf ba hadda loo jeedaa masder weeye laakiin ismafcuul ayaa looga jeedaa bimacna macطuuf ayaa looga jeedaa kii la cadfayey kii la cadfaya nowcaan laba nooc wey cadfu bayaanin cadf bayaan mid la yidhaahdo wa cadfu nasakin iyo mid cadfu nasak la yidhaahdo fa cadfu bayaan cadfu bayaanku huwa taabicu waa taabic almushbihu linacti nactiga shabahaya muxuu ka shabahaya fii tawdiixi matbuucihi matbuuciisa inuu caddeeyo matbuuciisa inuu caddeeyo in kaana macrifatan waa haddii uu yahay matbuucu macrifo naxwu aqsama biاllaahi abu xafsin cumar wa taksiisihi iyo inuu khasiso fii tawdiixi wa taksiisihi inuu khasiso in kaana nakiratan waa hadduu yahay mancuudku macطuufu calayhigu hadduu yahay haddii uu yahay nakira hadduu yahay naxو hada khaatamu xadiidu birafci wa yufaariqu nacta fi kownihi jaamid halka sheekh wuxuu ka warramaya raximah اllahu tacaala cadafkii buu kaga warramaya cadafka wuxuu inoo sheegay laba inuu u qeybsamo cadf bayaan iyo cadfu nasq cadf bayaanki uu soo hormariyey cadfu albayaan cadbayaan waxaa loo leeyahay yani waa kii hore un baa lasoo celinaya kii hore macduufu calayhigii ayaa lasoo celinayaa yani macduufkan iyo macduufu calayhigu cadaf markuu cadbayaan markuu yahay ka dambe iyo ka hore waa meeshii wey hal shay bay ku wada dhacayaan hal shay ayay ku wada dhacayaan marka kii hore usoo sheegay ayuu sii caddaynaya kii aad soo sheegtay ismiga aad soo sheegtay ayuunbaad sii caddaynaysaa Eh, marka waxay ka dhigan tahay kii hore marka lasoo celceliyey kii hore matbuuc hore lasoo celceliyey ayuu ka dhigan yahay markaas waa caطfu shayin calى nafsihi waa shay naftiisa lagu cadfay weeyaan marka xaraf looma baahna mar haddii w shay naftiisa lagu cadfayo in marka xaraf loo isticmaalo looma baahna wuxuu noogu tacriifiyey caطf bayaan waa taabic almushbihu linacti waa taabic nactiga shabahaya xagee ka shabahaya arrimii haddaan soo aragnay arrima haddaan soo aragnay buu ka shabahaya oo maxay yihiin eh, in markaasi matbuuciisa lagu tawdiixiyo haddii uu yahay macduufu calayhigu haddii uu yahay macrifo hadduu yahay waa lagu caddaynaya sida mithaalku ina siiyey aqsama bilaahi abu xafsin cumar maa masahaa min naqabin walaa dabar baytku waxaa iska nin acraabiya iska leh oo la yidhaahdo cabdullaahi ibnu eh, kaysaba aqsama bilaahi alla waxaa ku dhaartay abuxafsin abu xafsa ku dhaartay cumaru ahaaday abu xafsahaasi cumar ahaaday muxuu ku dhaartay maa masaa hasha inuusan taaban min naqabi naqab ragaad inuusan taaban dayib waa adinka waxa ka gala geela yani markaas ama adinkoo jilca cagtay ku soconaysa inay jilcdo ayaa waxaa loo yaqaanaa naqab naqab albaciir idaa raqa khufhu khufkiisu markuu markaa jilco weeyaan marka inuusan taaban wuxuu ku dhaartay maa masaha hasha inuusan taaban min naqabin ay naqabu naqab ma taaban naqabkuna waa qofkio jilco weeyaan walaa dabar dabarna ma taaban dabarka waxaa weeyaan dhabarku ama kurusku in markaa dhaawac u gaaro markii muddo yani waxaa weeyaan harku u saarnaado inuu markaa nabar u gaaro waa jurxu dahri daaba min mawdici raxli meesha waliba gaadidka la saarayo kooraha halkaas ama rarka laga saarayo inuu nabar ka soo baxo ama nabar markaasi ay samayso shaahidka waxaa weeyaan aqsama bilaahi abu xafsin cumar weeyaan cumaru waa la rafcinayaa hadda beytka lidaruurati nadmi ayuu markaa u sukuuniyey laakiin cumaru weeyaan aqsama waa ficil maadi bilaahi jaariya majruurkaana aqsama lagu tacalujinaya abu abuba faacilkii ah marfuucu calaamata rafci alwaaw niyaabata can dama liannahu ism min asmaa اkhamsa abu mudaaf xafsin mudaaf ileyhi cumaru waa catf bayaan oran mayse abu xafsihii cumaru cumar ahaa oran mayse kaas waa nacti kan waxaa loo yaqaana cafu wuxuu noqonayaa abu xafsa ayaa dhaartay cumaru cumar ah waad ku cadaynaysaa abu xafsuhu waa cumar cafbayaan baa la yihahdaa marka abu xafs wuxuu ahaa macrifuu ahaa cumar marka waa lagu tawdiixiyey waa lagu caddeeyey maadaama kan hore oo matbuucu uu ahaa markaasi uu macrifo ahaa kanna markaasi waa lagu sii cadeeyey cumar waa lagu sii caddeeyey kadalika haddii uu matbuucu hadduu yahay nakiro hadduu yahay waa lagu khasisaya hada khaatamun hada kani khaatamun waa fargal khaatam wey xadiidun ah bir ah bir ka samaysan xadiidun bir ah marka xadiidun waxaa lagu cadaynayaa khaatamkaa lagu cadaynayaa maadaama khaatamka uu yahay nakre uu yahay kana waxaa lagu soo cadaynaya marka xadiidun waxaa loo rafciyey liannahu taabicun likhaatam khaatam buu taabic u yahay taabcaasna waxaa weya inuu yahay cadf bayaan inuu yahay weeyaan dayib kadib wuxuu sheegi doonaa meelaha marka uu ku khilaafayo walcadfu cadafku noocaan laba nooc weeye cadfu bayaanin cadbayaan wa cadfu nasq facadfu bayaan huwa isagu ataabicu waa mid wax raacaya almushbihu shabahaya linacti nactigu shabahaya fii tawdiixi matbuucihi matbuuciisa inuu caddeeyo in kaana hadduu yahay matbuucu macrifatan macrifo hadduu yahay naxو aqsama bilahi abu xafsin cumar weeyaane shaahidku waa cumar kaas weeye waa cadbayaan abu xafsin oo markaasi matbuuc ahaa ayuu markaasi cadeeyey wa taksiisihi weeye inuu khaso in kaana haduu yahay matbuucu nakiratan haduu yahay naxو hada khaatamu xadiidu birafci la akriyo xadiidun la yihahdo wa yufaariqu nacta birafci markuu le wuxuu saarayaa haddii la yihah hada khaatamun xadiidanna waa banaanta oo markaa tamyiiz ahaan lagu nasbiyo way banaanta wa yufaariqu yani markaasi cadfulbayaanku wuu faaruqaya nacta nactigi buu faaruqaya oo ku khilaafaya fii kownihi inuu yahay jaamidan inuu jaamid yahay jaamidkaasoo hayra muawalin aan ahayn mid lagu awel bimushtaqin aan lagu awelin wanactu nactigu mushtaqun mushtaq weeye aw muawalin bimushtaq mushtaq baa lagu awilayaa wayuwaafiqu wuxuu ka waafaqayaa matbuucahu matbuuciisa fii arbacati min cashara toban arimood buu afar ka waafaqayaa fii waaxidin buu ka waafaqayaa mid waaxidkaasu min awjuhi icraabi ka mid ah awjuhdii athalaat saddexda ahayd wa fii waaxidin buu ka waafaqaya waaxid waaxidkaasoo min atadkiir wataniis ah wa fii waaxidin buu ka waafaqaya waaxidkaasoo min atacriif watankiir ah wفي waaxidin buu ka waafaqaya waaxidkaasu min اifraadi والtaثniyati والjamci ah wayasixu fii caطfi bayaan waxaa asaxaya caطf bayaan an yucraba badla kuli min kuli in la craabo badela kuli min kuli in la craabo ayaa markaasi asaxaysa fi اhaalibi sida badan halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah الlah markuu inoo sheegay cadbayaanku iyo nactigu in markaasi cadbayaanku iyo nactigu inay iswaafaqayaan dhowr meelood ay ka mid tahay xagga tawdiixa haddii matbuuc macrifo yahay ama takhsiiska hadduu nakiro yahay aya halkan wuxuu noogu sheegaya waxyaala isku khilaafayaan waxyaala isku khilaafayaan waxaa weeyaan cadbayaanku wuxuu noqdaa jaamid buu noqdaa waxaan soo marnay nactigu wuxuu noqdaa mushtaq ama muawalan bilmushtaq buu noqdaa ism faacil buu noqdaa ism mafcuul buu noqdaa asifat mushabaha ayuu noqdaa ism tafdiil buu noqdaa dhammaan waa mushtaqaat ama wuxuu noqdaa muawalan bilmushtaq sida ismlishaarihii ism usuulkii ismigii la nisbeynayey waanaga soo marnay the oo bimacnaa saaxib ah marka ima mushtaq buu noqdaa nactigu aw muawala bimushtaq buu noqdaa laakiin midkani waa jaamid waxaana daliilkugu ah mithaalka haddaan soo maraynay aqsama bilahi abu xafsin cumar cumar waa ismi jaamid ah mushtaq maaha awsaafti mid ka mida ah maaha muawalan bimushtaqna maaha mid mushtaq lagu awaliyana maaha marka cumar waa cadfu bayaan nacti ma suurtoobayo waayo nacti hadduu ahaan lahaa waxaa laazim noqon lahayd inuu mushtaq noqdo inuu mushtaq noqdo ayaa laazim noqon lahayd marka mushtaq maha waa ism jaamida wey asmaada mushtaqaadkana waxaa ka mid ah yani awsaafta shanta ayaa ka mid ah awsaafta shanta ayaa ka mid ah marka halkaa wuu ku mushtaqna ma noqdo jaamid buu noqonayaa mushtaqna laguma awilayo nactu laakiin mushtaq buu ahaa oo mushtaq baa lagu awilayay intaa markuu sheekhu inoo sheegay ayaa shekhu halka wuxuu inoogu sheegayaa cadaf bayaanku matbuuciisa muxuu ka waafaqaya waa intan kusoo marnay nactiga waxaan soo marnay nactigu mancuudkiisa in hadduu nactigu xaqiiqi u yahay uu ka waafaqo toban arimood afar ka mid a ah oo ku sugan markaasi mancuudka ku sugan nactigan in laga helayo maxay ahaayeen waa saddexda icraabta mid ka mid ah ifraad iyo tasniya jamac saddexdaa mid ka mid ah tadkiir iyo taaniis mid ka mid a ah. tacriif iyo tankiir mid ka mid ah tobankaa shay afar ka mid ah oo ku sugan ka hore ayuu ka waafaqay kana waa sidoo kale marka nactigu cadfu bayaanku nactiga xaqiiqiga ayuu dhankaa ka shabahayaa oo afar toban arimood afar ka mid oo ka hore ku sugan ayaa ka dambana markaasi laga helaya wuu tiriyey marka fii waaxidi min awjihi icraabi halaaثa saddexdii awju icraabka alrafcu wاnasbu wاlkhafdu mid buu ka waafaqaya yani mid ku sugan kaa hore ayaa ka dambana ku sugan wa fii waaxidi min atadkiiri wاtaaniis kaa hore hadduu mudkr ya mudkr muana haduu muana isma yan hal mar lagama wado helayo wa fii waaxidi min atacriif watankiir ka hore haddii macrifo uu noqdo macrifu noqonaya hadduu noqdo nakir nakir u noqonaya ka hore haddii uu noqdo mufrad mufrad buu noqonaya taniyo taniyu noqonaya jamac jamac buu noqonaya ka hore wuxuu noqday ayuu noqonaya marka dhankaas wuxuu ka shabahaya nactiga xaqiiqigaha intaa markuu sheegay ayaa sheekh wuxuu leeyahay waxaa banaan nactiga eh, cadfu bayaanka waxaa ku banaan in bedel la craabo ismigan dambe oo lagu sheegayo inuu yahay cadfu bayaan in bedel lagu craaba banaan oo qaacida waxaa jirta ohanaysaa maa saxa bayaanan saxa bedel wixii bayaan ku banaan bedelna ku banaan yahay ila fi mas'alatayn laba mas'ale mooyaane maa saxa bayaanan saxa bedelan meel kastooo bayaan ku banaan bedelna waa ku banaan yahay ayib laba mas'ale mooyaane laba mas'ale waxaa wey arki doona insha allah shuraxdu way tilmaamayaan noocaan xoogaa fahm bay yar baahanta ayib marka maa saxa bayaanan saxa bedelan qaacida buu sheekhu tilmaamayaa fi lhaalibi markuu kuleehayna wuxuu saarayaa labadaa masalo labadaa masalo saarayaayo fii bacd alaxyaan meel markaa bayaan ku banaan yahay inuusan bedel ku banaanayn marka qaacidadaas ayuu sheekhu inoo tilmaamay weliba bedelu kuli min kulin bedelkii la ohan jiray ayaa markaasi ku banaan bedelu kuli min kulin oo aqsama bilahi abu xafsin cumar cumarka waxaad ka dhigi kartaa bedel cmaru badlu min abu wabadl marfuuci marfuuc wacalaamaة rafcihi dm ظahir alى akhirihi marka la fasirayo xagga macnaha wa iskhilaafaya bedelka iyo bayaanku wuxuu noqonayaa aqsama bilahi allah waxaa ku dhaartay abu xafsin abu xafsa ku dhaartay cumaru cumar baa ku dhaartay waa bedelkii wey laguma bayaanin waa bedel kaanahu inaad ka wareegtay oo kale ka dhigan tahay abu xafsa ku dhaartay cumar baa ku dhaartay lakin bayanku wuxuu noqonayaa abu cumaru ah abu xafsahaasi cumaru ah waa abu xafsa la sheegay waa cumar marka bedelna waa ku banaan yahay bayaanna waa ku banaan yahay labada masale mooyaane wuxuu sheekhu raximah llahu tacala wayufaariqu nacta wuxuu faaruqaya oo khilaafaya nactiga wuxuu khilaafayaa wayufaariq wuu faaruqayaa cadfubayaanku nactigi nacta nactigi wuu faaruqaya o khilaafaya fii kownihi buu ku faaruqaya ku khilaafaya inuu yahay jaamidan jaamid inuu yahay jaamidkaasoo hayra muawalin aan ahayn mid lagu awil bimushtaqin mid lagu awilay mushtaq wanactu nactigu mushtaqun Eh, nactu nactigu mushtaqu mushtaq weeye aw mawl bmushtaqin weeye wayuwaafiqu wuxuu waafaqayaa yani marka casbayaanku matbuucahu ayuu waafaqayaa fii arbacatin afar buu ka waafaqaya afar taasoo min cashar toban ka mid ah fii waaxidin buu ka waafaqayaa mid min awjih craab awjuhdii athalaat saddexda ahayd wa fii waaxidin waaxid buu ka waafaqayaa min atadkiiri wataaniis waaxid kaasoo min atadkiiri wataaniis ah wa fii waaxidin buu waafaqaya waaxid kaasoo min التacriifi والtankiir ah w fي waaxidi waaxid bu waafaqaya waxid kaas min ifraadi ah wالtasniyati wاljamci ah wayasix waxaa asaxaya fii caطfi اbayaan waxaa ku asaxaya an yucraba in la craabo badela kulin min kulin qaar baa ku daraya min kulinkaas nusa qaar baa ku daraya in badela kulin min kulin la craabo fi اlgaalibi sida gaalibka waxa wey waa asaxaysaa sida badan w ama caطfu nas caطfu nasqu fa huwa taabicu waa taabic aladi taabicaasu yatawasatu u dhexdhexaysanaya beynahu asaga iyo beyna matbuucihi xarfun xarf baa dhexdhexaysanaya xarafkaasoo min hadihi اxuruuf اcashara ka mid ah tobanka xarf way xuruftaas alwaaw weeyaan walfaa wey wthuma wey waxataa wey wa am wey wa ow wey wa ima wey wabal wey walaa wey walaakin wey fasabcaة اwal toddobada hore takhtadii waxay keensanaysaa atashriika wadaag bay keensanaysaa fi اlcraabi walmacnaa la wadaago icraabta iyo macnaha wاthalaaثaة اbaaqiya saddexa soo hartayna takhtadii waxay keensanaysaa atashriika wadaag fi icraabi faqad icraabta keliya la wadaago fain cadafta haddaad ku cadafto biha ay bihadi اxruuf calىa marfuucin marfuuc haddaad ugu cadafto rafacta macطuufa macطuufkana waad rafcinaysaa aw calىa mansuubin haddaad ugu cadafto mid la nasbiyey nasabta macطuufkana waad nasbinaysaa aw calىa makfuudin baad ku cadaftay khafadta waad khafdinaysaa macطuufkana aw calىa majzuumin jazamta waad jazminaysaa naxw wasadqa اllahu warasuuluh wman yuطic illaaha warasuulah aaminuu biاllaahi warasuulih aamanuu mahan aaminuu biاllaahi wrasul ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi weyaan wanaxwu wain tu'minuu watattaquu yu'tikum ujuurakum walaa yasأalkum amwaalakum wey halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala cadafka qeybtiisa labaad waa cadfu nasq cadfu nasq waxa weeyaan waa cadafka macطuufka iyo macطuufu calayhiga axadu hadihi اxuruuf waxa weeyaan laisugu keenayo oo laisugu cadfayo lafdiga nasq waxaa la yidhaahdaa maa jaءa calىa nadmin waaxidin wax hal qaab u yimaada baa nasq la yidhaahdaa hal qaab wuxuu ku yimaada ayaa nasq la yihahdaa waxa lohanaya hada calىa nasqin waaxid baa lohanaya ama hada calى nasqi hada kani wuxuu ku yimid yani waxa weeyaan kaa kale qaabkiisu ku yimid yani qaabkiisi ayuu ku yimid marka waxaa la odhanayaa cadfu nasq taabica dambe wax raacaya ayaa waxaa loo yaqaanaa cadfu nasq الtaabicu aladi yatawasaط baynahu bayna matbuucihi xarfu min hadihi اxuruuf اcashara yani markaa taabic asaga iyo matbuuciisu xaraf ka mida tobankan uu udhaxaynayo ayaa waxaa loo yaqaanaa cadfu nasq tobanka xarf sheekhu waa tiriyey waa alwaaw wاlfa whuma wxata wam waw waima wbal wala walakin asagaa inoo sheegi doona mid kastaba meelaha markaa lagu cadfo waxa uu faa'ideynayo asagaa inoo soo wada lakin hadda si guud wuxuu inoogu sheegay yani mar haddii labadan shay ama labadan ismi ama labadan ficil lasugu cadfo axad hadi اxruuf cadafka cadfu nask baa la yihahdaa kii horena cadbayaan buu ahaa xuruufta toddobada hore waxay keensanaysaa macuufka iyo macuuf aleyhiga waxay wadaajinaysaa macnaha iyo craabtaba macnaha maxaa loo jeedaa ka hor hadduu muhbat ka dabana muhbat buu noqonayaa ka hor hadduu noqdo manfi ka daban manfi buu noqonayaa xaggaasu xagga macnaha xagga craabta ka hor hadduu marfuuc yahy ka daba marfuuc hadduu mansuub yahay mansuub majruur majruur majzum majzum wahaa kada saddexda soo hartay waa bal iyo la iyo laakin weeyaane waxay wadaajinaysaa craabta bas laakiin xagga macnaha maya waa iskhilaafayaan oo ka hor hadduu muhbat yahy ka daba manfi buu noqonayaa ka hor hadduu manfi noqo ka daban muhbat buu noqonaya waa iskhilaafayaan kadibna sheekhu miaaladiii buu galay wa sadqa allaahu warasuuluh sadq waa ficil maadi allah waa faacilkiisii warasuuluhuna allah waa lagu cadfay waman yuic illaaha warasuulah yuic waa ficil amar manta jasminaysa mantuna fi maxal rafci mubtada weeyaan yuic waa ficil mudaaric mantaa jasminaysa waa ficil shardigii weeye faacilku waa damiir yuic huwa allahna wuxuu noqonaya ism mansuub cala tacdiim mafcuul bih la ohan mayo warasuulahuna allah buu ku cadfan yahay aaminuu bilaahi warasuulihi shahidku waa warasuulihi aaminu waa ficl amar uguna faacilkii bilaahi aaminu baa lagu tacalujinaya warasuulihina waa ku cadfan yahay oo markaasi allah iyo rasuul uga sugu cadfay wain tuminuu watataquu intu waa shardiyo tuminuu waa ficl shardiyo intaa jasminaysa uguna faacilkii watattaquun waa ku cadfan tahay tumin way ku cadfan tahay adna waa la jasmiyey xadfnun ba lagu jasmiy uguna faacilkii yutikum yuti waxay noqonaysaa jawaab shardigii buu noqonaya majzum calaam jazmihi xadfu xarfu cila oo yutii ayuu ahaa yuti faacilku waa damiir alla wadansan yuti huwa allah kumta mafcuul awal weeyaan ujuurakumna mafcuul saanigii wey walaa yasalkum waa xarfu caطfin laadin waa naafiyo yasal yuti bay ku cadfanta yasal yuti bay ku cadfanta wamacduuf majzum majzum calaam jazmihi asukuun yasalkum faacilku wuxuu noqonayaa huwa kumta waa kii koobaad amwaalakumna kii labaad ayuu markaa noqonaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa ama cadfu nasq fahuwa asagu ataabicu waa taabic alladii taabicaaso yatawasat uu dhexdhexaysanaya baynahu asag wa bayna matbuucihi xarfun baa dhexdhexaysanaya xarafkaasu min hadi xuruuf acashra ka mid ah waya xuruuftana waa wey walfaa wey wasuma wey xataa wey waam wey wa wey wa ima wabal walaa walaakin weeyaan faasabcat اlwal toddobada hore takhtadii waxay keensanaysaa waa laga bila waaw ilaa ima laga gaaro takhtadii waxay keensanaysaa atashriika wadaajin fi icraab icraab ay wadaajiso iyo walmacnaa macne macduufkii macduufa caleyhiga waana isku icraab rafcaya nasbiya khafdo iyo jazmo waana isku macne ihbaat ama nafyi wاthalaaثaة اbaaqi saddexda soo hartay taktadii waxay keensanaysaa atashriika wadaajin fi icraabi la wadaajiye faqad oo keliya fain caطafta haddaad cadafto biha ay bihadi اxuruuf calىa marfuucin marfuc hadaad ku cadafto rafacta waad rafcinaysa wixii ka dambeeyey iyagana macduufkina waad rafcinaysaa aw calىa mansuubin baad ku cadaftay nasabta waad nasbinaysaa macduufki aw calىa makfuudin baad ku cadaftay khafadta waad khafdinaysaa macduufki aw calىa majzuumin baad ku cadaftay yazamta waad jisminaysaa naxو wasadaqa allaahu warasuuluhu waa la rafciyey allah baa lagu cadfay waman yuطic illaaha warasuulahu rasuulahu waa la nasbiyey maxaa yeele allah baa lagu cadfay aaminuu biاllaahi warasuulihi waa la jelay maxaa yeeley bilaahi baa lagu cadfay oo markaa majruura allah oo markaa majruura wanaxو in tu'minuu watattaquu yu'tikum ujuurakum watattaquu tu'minuu baa lagu cadfay yasأlkumna yu'tikum baa lagu cadfay labadua waa la jasmiyey wuxuu sheekhu raximah اllah wowgii limuطlaq اjamci jamci iyo kulmin la iطlaaqay macduufkii macduufa caleyga xukumkan lagu kulminayo oo la iطlaaqay ayay markaa usugnaatay naxu jaaa zaydu zayd ba idin camru camarna waa yimid qablahu camar wuxuu yimid zayd hortii buu yimid aw macahu la jirkiisu yimid aw bacdahu gadaashiisu yimid inta way faa'ideyneysaa yani mid gaara kuma cayimayso way aqbali kartaa inuu hortiisu yimid inuu gadaashi yimid inuu la jirkiisa yimid wlfaau fa litartiibi tartiib bay usugnaatay iyo wtaqiibi taqiib bay usugnaatay fado tartiib iyo tacqiib ayay usugnaatay tartiibkuna way kala dambeeyeen wey kan fada ka dambeeya ka dambeeye wey waa tartiib tacqiibkuna waxa wey bilaa muhla waa isku xigeen wey afka isku hayeen naxw uma amaatahu faaqbara shahidka waxa wey faaqbara amaata ayaa lagu cadfay tartiib bay faa'ideynaysaa qabrigu uu ka dambeeya geerida waa tartiib tacqiibna weyaan markuu dhintay qofkii ayaa markaas qabrigiina la geeyey oo qabriga loo diyaariyey uma umana litartiib usugnaatay iyo wtarakhi tartiibku way kala dambeeyeen labadan shay oo kan uma ka dambeeya kama horeyn kan uma ka horeeya waa tartiib wtarakhi tarakhi waxaa yani fatra udhexaysa wey naxw uma ida shaa anshara walaa cadfo xataa in wax lagu cadfo qaliilu waa yaryah markaasaa darteed kuufiyiin waaba diideen bilkuliya wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fiihi fi macduuf an yakuuna inuu yahay almacduuf biha ismiga lagu cadfayo isman waa inuu yahay ismigaaso daahira daahira wa an yakuuna waa inuu bacdan qeyd bacdigaasoo min almacuufi alayhi macuuf caleyhi ka mid ah wa haayatan waa inuu yahay haayo meeshii ugu dambeysay aakhiru shay wey haayadu haayadaasoo lahu lilmacuufi caleyhi u sugnaatay akaltu samakata xataa rasaha binasbi laakriyo rasaha wayajuusu waxaa banaa aljaru lahu ay lilmacuufi in la jaro calaa ana xataa waxaa lagu jarayaa calaa ana xataa xataa inay tahay jaara mid wax jaraysa kama taqadama fi اmakfuudaat wayajuuز waxaa kaloo banaa arafcu in la rafciyo lahu lilmacطuuf macطuufka in la rafciyo calى ana xataa ibtidaa'iya inay xataa ibtidaa'iya tahay in markaa lagu rafciyo ismiga ka dambeeya wa rasahaana rasaha markuu leeyahy ku fatxinayo wa cala xikaaya akaltu sama xataa rasahaa ayuu xikaayoonaya wa rasahaana mubtada un weeye lakin mesha markay tahay maanta waa mubtade marfuucu calaamatu rafci damatun muqadaratu calى aakhirih manaca min duhura ishtiqaal maxali bxarakat اxikaaya wa rasahaana mubtada un weye wاlkhabaru khabarkin maxduufun waa la xadfay ay xataa rasuha maakuul weyaan halkan wuxuu ka bilaabaya marka xuruuftani maxay faa'ideeyaan xaraf kastoo ka mida xuruuftani muxuu faa'ideeyaa wuxuu ka bilaaba wowgii wowgu wuxuu faa'iideeyaa limuطlaq اjamci limuطlaq اljamci bimacnaa limujarad اljamci bayna almacطuuf wاlmacطuufi calayhi fi اlxukm wاlcraab waa in markaasi lagu kulmiyo macطuufkii macuufu calayhiga xukumka icraabta lagu kulmiyo macnaha iyo craabta ma faa'iideynayso wowgaasi tartiib iyo tacqiib iyo maciye midna faa'iideyn mayso bimacna ismiga wowga ka dambeeya wuxuu faa'iideynayaa ismiga wowga ka horeeya in markaasi macnahan ay wadaagaan oo haddii meesha imaansho uu joogo inay wada yimaadeen haddii uu joogo markaasi wada bixitaan bixitaanna inay wada baxeen inay soo wada galeen inay wada socdeen yani in marka xukumkan meesha yaala inay wadaageen waxa ka hore wowga iyo waxa ka dambeeya ayib seebay u kala leeyihiin ka dambe wowga ka dambeeya miyuu kaga dambeeyey ka hore mise waa kaga horeeyey intaa midna faa'iideyn mayso tusaalaha una siiyey jaaa zaydu wa camrun markuu miaalka sheegay wuxuu raaciyey qablahu aw macahu aw bacdahu muxuu u raaciyey wuxuu u raaciyey yani zayd macطuufun calayhi baa la yidhaahdaa camarna waxaa loo yaqaan macuuf camarna macuuf wowguna waa xarfu cadaf weyaan xukumka meesha yaal waxaa weeye macnaha meesha yaal waxaa weye zayd iyo camar inay wada yimaadeen imaanshahaas inuu ka wada dhacay ayaa meesha yaalla ayb macnuhuna waa ihbaat oo waa la sugayaa macnahaas marka imaanshahaasi ma camar baa dambeeyey ma zayd baa horeeyey mase camar zayd uu la socday marka imaanaya hal mar bay soo wada galeen maya mase camar baa ka horeeyey oo zayd baa dambeeyey intaa midna faa'ideyn mayso taasuu u leeyay limuطlaq اljamci jamcintu waa kulmin weeye waa kulmin la iطlaaqay maxaa lagu kulaysan yahay fii hada اlxukmi wa fii hada اlcraab inay labadan icraabta wadaagayaan oo markaa xukumkan iyo macnahan ay wadaagayaan bes laakiin keebaa ku horeeyey keebaa ku dambeeyey masku wakti bay ahaayeen midna laga qaadan may wowgii saasaa loo jeeda limuطlaq اjamci ay limujarad اljamci bayna almacطuuf wاlmacطuufi caleyh fi اlxukm in lagu kulmiyo macuufka iyo macuufu caleyhiga in xukumkan iyo macnahan meeshiya lagu kulmiyo imaanshaha ah iyo in lagu kulmiyo icraabta oo markaasi zayd inuu marfuuc yahay camarna marfuuciya intaa in lagu kulmiyo marka tartiib ma faaideyneyso camar inuu zayd ka dambeeyey wowgana ma faaiideynayo cidda tiraahdaa camar baa zayd ka dambeeyey waxaa la odhanayaa ma daliil inuu ka dambeey maxaa daliil kugu ah ilaa la helo qariino kale oo ka baxsan yani waxa wey lama xukumi karo inuu camar ka dambeeyey bimujarad inuu ka dambeeyey oo bacdi wow camar uu dhacay lagama qaadanayo inuu markaa imaanshaha kaga dambeeyey inuu kaga horeeyena laga qaadan mayo oo camar baa horeeyey oo zayd baa dambeeye laga qaadan mayo inay markaasi eh, isku lamaanaayeenna laga qaadan mayo bimacnaa inay waxaan wada sameeyeen mooyaane wax intaa dheer laga qaadan mayo waxaa dhici karta camar inuu dambeeyey waxaa dhici karta inuu la socday waxaa dhici karta inuu horrey inta way dhici kartaa laakiin mid ka mida in la cayimo daliil gaaray u baahantah daliil meesha ma yaalo marka limulaq jamci ay limujarad اljamci in xukumkan iyo icraabtan ay wadaageen waa intaas weeye kadib wuxuu inoo tilmaamay xarafka labaad waa alfaa fadu waxay fadhiisa tartiib tartiib waxaa weeyaan yani labadan shay inay kala dambeeyeen weeye kan dambe wow ka dambeeya inuu ka dambeeyey kan fada ka dambeeya inuu ka dambeeyey xagga dhacitaanka kan fada ka horeeya xagga dhacitaanka inuu ka dambeeyey tartiib baa la yidhaahdaa Eh, waxay kaloo faadaysa tartiib iyo tacqiib tacqiibna waxaa weeyaan inay isku xigeen wey bilaa muhla bilaa muhla eh, miaalkuna siiyey uma amaatahu faaqbarah uma amaatahu alla wuu dilay faaqbarahu alla wuxuu u sameeyey qabri marka eh, faaqbarahu fad waa xarfu cadaf waxay faa'iideynaysaa tartiib oo tartiibkaas muxuu yahay yacni qabriga qofka marka loo samaynayo waxay imaanaysaa bacda imaata waxa weyaan geeri kadib qofkii oon dhiman in qabrigiisi baa la qodaya hebel isagoo nool dee ma waa ina geeridu waa in la helaa ko markii geerida la helo kadib ayuu markaa imaanaya astaanku imaanaya xabaan in loo qodo marka tartiibkaas waa laazim tartiibkaasi waa laazim in markaasi fada waa ka dambeeya inuu ka dambeeyo waxa ka horeeya tacqiib weeyaano waa ku xig oo qof markuu dhinto de markiiba waxaa loo samaynaya qabrigii baa loo diyaarinaya tartiibkuna waxaa la yihahda waa bixasabi ashyaa isku tartiib maaha ashyaadu isku tartiib maaha atartiibu bixasabi yani ashyaada qaarkood tacqiibka wuxuu noqon karaa ama tartiibka wuxuu noqon kara inay isku xigeen markaas wuxuu kaloo noqon karaa inay kala dambeeyeen maala tusaalahuuna siiyey uma amaatahu faaqbara inta udhaxaysay imaatada iyo qabri in loo diyaariyo waa intii la meyrayey lagu tukanayey yani intaas weeyaan hadii la taزawaja taزawaja tazawaja taزawaja camru fawulida fawulida lahu camar baa guursadayoo fawulida lahu fada tartiib bay faa'ideyneysaa laakiin taswiijka iyo wilaadada misaa udhexaysay fatra udhexaysay fatrat ayaa udhexaysay marka ashyaa isku tartiib maahan tartiibku waa bixasabi oo hadba shaygani labadan shay oo isku xiga maxaa tartiib unoqon kara ayaa la eegaya jaaa zaydun facamru iyo tazawaja camran fawulida isku mid ma noqonayso tartiib ma noqonayso waay labadana waa isku xigeen tartiibka acli marka soo galay kana waa soo galay waa tartiib tazawaja camran fawulidana waa tartiib waayo hay ashyaadii baan tartiibkooda isku mid ahayn oo ka sinayn midba yani tartiibkiisu yani si gaaru noqonaya uma ayuu ku xojiyey uma waxay faaiisay tartiib iyo tarakhi tartiib iyo tarakhi tartiibku waa kii horay waa kii hore aan usoo sheegnay oo ah shaygani inuu shaygani ka dambeeyey iyo tarakhi tarakhin waxaa weeyaan in markaasi ay kala dambeeyeen oo zaman uu dhexeeyey xagga dhicitaanka tarakhi uma idaa shaaa anshara alla markuu doonu soo saaraya insaankii amaatahu faaqbara day waa la aasay soo saaritaanka bacigu waa goorma waxaa laga dhici karta in markaasi muddo dheer ay qaadato marka uma loo isticmaalay uma idaa shaaa anshara arsala allaahu ciisa uma muxamed baa loranaya ilahi wuxuu soo diray nabi ciisa alayhi salaam uma muxamed alayhi salatu salaam marka fatro dheer baa udhexaysay beyna ciisa wa muxamed alayhima asalaatu wasalaam fatro dheer baa udhexaysay marka labada shay fatra ay udhexayso ayaa lasugu cadfaa uma litartiib tarakhi kadibna tusaalaha walasiiyey uma idaa shaanshara oo imaatada iyo qabriga inshaarku waa ka dambeeya intaas xarafka afraad waxaa wey xataa xataa sheekh wuxuu inoo sheegay inay yartay wa lag in xarf cadaf loo isticmaal inay qaliil tahayba ayib hadalka carbeed waa ku yarta kuufiyiintu waaba diideenba waxay idhaahdeen xataa xarf cadaf maaha haddiiba la sugo inay xarf cadaf tahay iyaduna waxay la mid tahay wowgii oo kale limuطlaq اjamci ayay markaa u in labadan xukumkan ay wadaageen mactuufkii mactuuf caleyhga ayay faa'ideyneysaa laakiin shuruud bay leedahay ismiga aan lagu soo cadfayo shuruud afar ayuu leeyahy afartiba sheekh waa sheegay macuufu kan lagu cadfay ismiga lagu cadfay awal ismi waa inuu yahay ficil waa inuusan ahayn daahir waa inuu yahay oo damiir waa inuusan ahayn bacda min almacuufu alayhi macuufu alayhga bacdi kamid qayb ka mida waa inuu yahay waa saddex afar wa gaayatan lahu gaaya waa inuu yahay gaaya maxaa loo jeedaa bimacnaa meeshii ugu dambeysa xagga wanaagga ugu wanaagsanayd ama meeshii ugu dambeysa xagga xumaanta waa inuu yahay bacdigan ka mida macuufu calayhiga bacdigani meeshii ugu ficnayd waa inuu yahay ama meeshii ugu lidatay waa inuu yahay miaal buuna siiyey akaltu samakata xataa rasahaa shuruuddii intu waa laga helay xataa rasahaa ko rasigu waa ismi ficil maaha waa daahiro damiir maaha waa bacdi macduufu caleyga oo rasigu waa bacd min asamaka waa meeshii ugu lidatay wey madaxu aayadii meesha ugu lidatay weyaan meesha ugu fiican waa sida in la yidhaahdo maata annaasu xata alambiyaa dadku way dhinteen xataa ambiyadu way dhinteen ambiyadu waa khiyaar naas wey marka xata alambiyaa waxa weyaan alambiya waa ismi waana aahir waana bacdu min anaas alambiya bacdu min annaas waa qeyb ka mid ah waana khiyaartoodii weyaan marka waa aayo waa aayo xagga wanaaga iyo markaa sharafta wey marka afarta marka la helo ayaa markaa ismigaas ayaa xarfcadaf loo isticmaalaya qolada sugaya weyaan oo basriyiinta ah wuxuu noo sheegay sheikhu raximahullah ismigaa ka dambeeya xataa inay ku banaan yihiin dhowr weji dhowrka weji waxa weya in la nasbiyo tusaalaha maalan akaltu samakata xataa rasaha rasigaasi saddex xaraka inay ku banaan yihiin in la nasbiyo oo sabakada mafcuul bihiga lagu cadfo iyo in la jaro xataa xarfujar laga dhigo in xarfujar laga dhigo ayb xataa rasiha iyo markaas may ras in la rafciyo xataa rasuha la yihaahdo oo markaa hadii rasi hadii markaas la rafciyo xataa ibtidaiyay noqonaysaa waxay noqonaysaa yani xaraf gadaashta jumalka la bilowdo ayuu markaa noqonayaa jumla ibtidaa'iya ayaa dhacaysa marka ismiga ka dambeya mafsudu noqonaya jumladaasna jumla ibtidaa'iya ayaa la odhanaya khabarkiina markaasi waa loo soo qadaraya xataa ra'suha makuulu makuulu khabara ayaa loo soo qadaraya marka haddii la nasbiyo xarfu cadaf bay noqotay haddii ismiga ka dambeeya la jiro xarfu jar bay noqotay noqonaysa wax wax nasbinaya ayadu maahane waa an marka naasiba laga dhigo wey wax wax nasbinaya iyada maahane waa an mudmaratan wujuba bacdaha weye antaas waa masderiyo antaa iyo waxa ka dambeeya masderka muxararka ayay markaa xataa u jaraysaa marka in ismi caadi lagu jarana way dhacdaa markaas xarf jar oo caadi ah ay markaa noqoto in markaa ismiga ka dambe la rafciyana way dhici kartaa wuxuu sheekhu raximah اllah wowgii limuطlaq اjamci jamci iyo kulmin la iطlaaqay macduufkii macduufu caleyga xukumkan lagu kulminayo oo la iطlaaqay ayay markaa usugnaatay naxu jaaa zaydu zayd ba yimid camru camarna waa yimid qablahu camar wuxuu yimid zayd hortii buu yimid aw macahu la jirkiisu yimid aw bacdahu gadaashiisu yimid inta way faa'ideyneysaa yani mid gaara kuma cayimayso way aqbali kartaa inuu hortiisu yimid inuu gadaashi yimid inuu la jirkiisa yimid wlfaufa litartiibi tartiib bay usugnaatay iyo wtaqiibi taqiib bay usugnaatay fado tartiib iyo tacqiib ayay usugnaatay tartiibkuna way kala dambeeyeen weeye kan fada ka dambeeya ka dambeeye wey waa tartiib tacqiibkuna waxa wey bilaa muhla waa isku xigeen wey afka isku hayeen naxu uma amaatahu faaqbara waa tartiib tacqiibna weyaan markuu dhintay qofkii ayaa markaasi qabrigiina la geeyey oo qabrigi loo diyaariyey uma umana la tartiib usugnaatay iyo tarakhi tartiibku way kala dambeeyeen labada shay wtarakhi tarakhi waxa yani fatra udhexaysa wey naxw uma ida shaa anshara wala cadfu bxata xata in wax lagu cadfo qaliilu waa yaryah markaa saa darteed kofiyin waaba diideen bilkuliya wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fiihi fi macduuf an yakuuna inuu yahay almacduuf biha ismiga lagu cadfayo isman waa yahay ismigaaso daahiran daahira wa an yakuuna waa inuu bacdan qayb bacdigaasoo min almacuuf alayhi macuuf caleyhi ka mid ah wa haayatan waa yahay haayo meeshii ugu dambeysay aakhiru shay wey haayadu haayadaasoo lahu lilmacuufi caleyhi u naxu akaltu samakata xataa rasaha binasbi lakhriyo rasaha wayajuusu waxaa banaa aljaru lah lahu ay lilmacuufi in la jaro calaa ana xataa waxaa lagu jarayaa calaa ana xataa xataa inay tahay jaara mid wax jaraysa kama taqadama fi اmakfuudaat wayajuز waxaa kaloo banaan arafcu in la rafciyo lahu macuuf macuufka in la rafciyo calى ana xataa ibtidaa'iya inay xataa ibtidaa'iya tahay in markaa lagu rafciyo ismiga ka dambeeya wa rasahaana rasaha markuu leeyahay ku fatxinayo waa cala xikaaya akaltu sama xataa rasahaa ayuu xikaayoonaya wa rasahaana mubtada un weeye lakin meesha markay tahal maanta waa mubtade manaca min duhura ishtiqaal maxali bxarakat xikaaya wa rasahaana mubtada un weeye wاlkhabaru khabarkin maxduufun waa la xadfay ay xataa rasuha maakuul weyaan wa am lafdiga am ah liطalab tacyiin bay usugnaatay cayimaad in la dalbayo in kaanad hadday tahay bacda hamzati hamze gadaasheeda hamzadaasoo daakhilatin gashay calى axad اmustawiyeyn laba siman mid ka mid ah wa aw lafdiga aw litakyiiri bay usugnaatay aw libaaxay usugnaatay bacda alabi xaalay ahaatay naxw tazawaj hindan aw ukhtaha wajaalis اculamaa aw الzuhaad wlshaki bay usugnaatay aw ibhaami aw tafsiil bacda akhabri khabar gadaashi naxu labithnaa yowma aw bacda yowm wainaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaal mubiin kunuu huudan aw nasaara halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximah llahu tacaala xuruuftii ayuu markaas inoo tilmaamaya waxyaalahay faa'iideeyaan qaybihii markaa dambe halkan wuxuu inoogu sheegaya am waxay faa'ideysaa xarfu cadaf waxay faa'ideysaa lialab tacyiin lialabi tacyiini ay min almukhaaطabi liaxad الshayayn qofkan lala khitaabayo labada shay mid ka mid inuu cayimo ayaa lagu dalbaa waa haddii ay dhacdo waxaa weeyaan hamzo laba siban mid ka mida gelaysa mialkaad ku fahmaysaa waxaa weeye azaydu cindaka am camrun wey azaydu cindaka am camrun amta loo jeedo waa am am camrun amtaas wey amtaasi waxaa loo isticmaala lialab tacyiini tacyiin cayimaad ayaa la dalbaya min almukhaaab baa laga dalbaya qofkaad la hadlaysid liaxad shayayn labada shay mid ka mida ah inuu ku cayimo labada shay maxay yihiin labada shay waxa wey camar iyo zayd keebaa agtaada ku sugan qofkan marka mutakalimka wuu ogyahay camar iyo zayd midkood inuu kula joogo laakiin wuu kala garanlaya ka agtaada joog kala garanlaya ka agtaada joog ayuu kala garanlaya marka wuxuu kaa dalbayaa inaad tiraahdid waxaa agteeda jooga ama camar ama zayd inaad mid u sheegto lagaama doonay inaad tidhaahdo eh, nacam ama laa ama axaduhumaa jawaab noqon mayso waa cayintaa waayo waxaa lagaa dalbaya lialabi tacyiin bay u sugnaatayoo mid ka mid a cayin weeye labadaa mid unbaa jooge ka jooga ii sheego ii cayin marka lialabi tacyiini min almukhaaab qofka lala khitaabayo ayaa la doonaya labada shay mid ka mid a inuu magacaabo ayaa la doonaya waa goormo in kaanat bacda hamzati daakhilati calى axad mustawiyin laba siman mid kamid hamadu gashay azaydu cindaka am camru labada siman waa camar iyo zayd wey labadii sina mid kamida gashayoo zayd bay gashay zayd ayay gashay marka amtu hamzadaasi laba siman mid kamida gelaysa gadaasheeda markay dhacdo amta waxaa lagu dalbaa in wax la cayimo ayaa lagu dalbaa ayb marka qofkan ku weydiinaya wuu ogyahay labadaas uu ku midkood inuu agtaada laakiin wuxuu kaa doonayaa ii cayin ka agtaada jooga tacyiin baa marka lagu dalbaya marka su-aashu ama jawaabtu waxay noqonaysaa zaydun cindii aw camrun cindii way jawaabtu noqon mayso laa ma ohan karaysid azaydun cindaka ama camrun laa ohan maysid nacamna oran maysid axaduhumaana ohan maysid wuu hubaa labadaa mid ka mid inay joogaan laakiin ii cayinka kula jooga ayaa marka amta loo isticmaalaa markaamtaasi waa lialb taciin wey aw waxay faaideysaa macaani shan ah shanti macnoo sheikhu waa sheegay laakiin marka ay faaideynaysa iskhilaafaysaa marka ay alab gadaashii dhacdo laba macnoay faaideysaa takhyiir iyo ibaaxay faaideysaa markay dhacdo bacda alab waa sida miaalkuna siiyey tazawaj hindan aw ukhtahaa tazawaj hindan aw ukhtahaa awda waxay faa'ideyneysaa takhyiir bay faa'ideyneysaa sababt maxay tahay sababto waxaa weye alab ayaa ka horeeya tasawaj guurso waa alab waa alab weye alabka gadaashii maadaama ay dhacday awdii maanta waxay faa'iideyneysaa takhyiir oo muxuu yahay ama hindo guurso ama walaashad guurso takhyiirka waxaa lagu yaqaanaa awda waxaa ka horeya waxaa ka dambeya ma kulmin kartid kuma banaana kuma banaan inaad kulmiso laakiin mid mid baa ku banaan maxaa yeelay mihaalkuna siiyey wuxuu noogu mihaali tasawaj hinda o ukhtaha falaa yajuusu aljamcu biukhtayn fi zawaaj in laba walaalo ah laba dumaro walaala ah in lagu kulmiyo guur ma banaana laakiin mid kamida ah guurkeedu waa banaan yahay wa an tajmacuu bayna اlukhtayni ila ma qad salaf muxaramaad waxaa kamid xurimat ah, calaykum umahaatukum waxaa ka mida wa an tajmacuu bayna اlkhtayn marka marka lagu leeyahay takhyiir bay faa'ideyneysaa takhyiirku waxaa weye labadan shay ma kulmin karayside mid ka mida dooro weeye ima tazawaj hindan aw tazawaj ukhtahaa falaa yajuuzu laka jamcuhumaa inaad jamciso kuma banaana marka awdaa takhir bay faa'idaynaysaa bacd alab waxay kaloo faa'idaysaa bacda alab ibaaxo ibaaxo waxa way labadu kulmin kartaa ama mid ka mid aad qaadan kartaa sida jaalis alculamaa culamada la fariiso aw izuhaad zuhaadda la fariiso marka waxaa ku banaan inaad kulmiso inaad la fariisto culimadii iyo zuhaaddi labaduba waa ku banaanta waxaa kaloo ku banaan inaad midkood la fariisato kaasi marka waxa loo yaqaanaa ibaaxa la yihahda labaduba waa lagu banaynayaa marka labada waa la kulmin karaa ka hore oo takyiirka waxaa la mid ah qur'aanka faamsikuuhuna bimacruufi aw sarixuuhuna bimacruuf faamsikuuhuna dumarkii haysta bimacruufin wanaag ku haysta aw sarixuuhuna ama sii daaya marka kala dooro weye ima alimsaak wa ima tasriix labadaa kala dooro laakiin labadu waan kulminayaa waana haysanayaa waana sii daynaya ma dhici karto marka labada macnay faaideynaysaa alab hadday gadaasha dhacdo awdii haddii ay dhacdo bacda khabar khabar gadaashi hadday dhacdo waxay faa'iideyneysaa shaki ama ibhaam ama tafsiil saddexdaba sheekh waa inoo miaaliyey iyadoo shaki faa'iideysay bacd alkhabar waa sida labithnaa yowma aw bacda yowm wey miaal shak labithnaa yowma maalin baa nagaana aw bacda yowmin marka awdaa waxay faa'iideyneysaa shaki bay faa'ideyneysa way ka shakisan yihiin bimacnaa ma maalin baan nagaanay nimankii asxaabulkahfiga ahaa waxay leeyihiin ma maalin baan nagaanay mase maalin qeyb ka mida ah nagaanay marka shaki baa kaga jira awda marka maadaama labitna oo marka kalaam khabari ah ay gadaashii dhacday waxay faaideyneysaa shaki bay faaideyneysaa awdaas ayadoo ibhaam faaideyneysa waa sida wainaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin wainaa anagu aw iyaakum aba idinka lacalaa hudan hanuun ku sugan waa muminiintii iyo gaaladii waxaa lagu leeyahay annaga iyo idinka midkeenu baa markaasi eh, hanuun ku sugan muminiintu waa og yihiin in ayagu marka hanuun ku sugan yihiin laakiin ibhaam ibhaamka waxaa la yidhahdaa yani eh, shakigu awalan shakigu waxaa weeye qofka mutakalimka iyo mukhaaabka labaduba sheegan garan maya mutakalimka iyo mukhaaabka labaduba garan maya laakiin ibhaamku waxaa weeye mutakalimku uu garanayaa laakiin mukhaaabka ayuu ka dhehgelinayaa mutakalimiintu wa inaa aw iyaakum mutakalimiintu way og yihiin ayagu inay hanuun ku sugan yihiin lakin kuwana la doonaya xoogaa bal inay fakeraanoo bal arrinka ay ka fiirsadaan baa la doonaya marka ayagaa laga ibhaam gelinaya laga dhehgelinaya wailaa mutakalimiintu waa og yihiin calaa hudan inay hanuun ku sugan yihiin kayrkoodna dalaal kusugan yahin wa og ayadoo faaidanta tafsiil waxaa weeyaan kunuu huudan aw nasaara wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara ayib awdaasi aw nasaara waxay faa'idaynaysaa tafsiilu ijmaal litafsiili اlijmaali fi faacili qaaluu qaaluu waxay yidhaahdeen wowgaas ijmaal ku sugan ba waxaa lagu caddeeyey huudan aw nasaara huudan aw nasaara marka awdaas litafsiil bay usugnaatay faahfaahin bay usugnaatay tafsiil ayay usugnaatay marka awdaas macaanidaas ayay faa'ideyneysaa wuxuu sheekhu raximah llah waa am lafdiga am ah lialabi tacyiin cayimaad la dalbayo ayay usugnaatay in wax la cayiba ayaa lagu dalbaa goorma in kaana hadday ahaato amtii bacda hamzatin hamze gadaasheeda hamzadaasoo daakhilatin gelaysa calى axad اmustawiyeyn laba siman mid ka mid ah waa u lafdiga ow ah litakyiir takyiir bay usugnaatay doorgelin aw ibaaxa banayn bay usugnaatay bacd albi xaalay ahaatay alab gadaashii axuu tasawaj hindan hinda guurso aw ukhtaa walaasheed guurso awda marka waa litakyiir weye mid dooro weye ma kulmin karayside wajaalis culama culamada la fariiso aw zuhaad zuhaadda la fariiso marka waxaa weeyaan labaduwaad kulmin kartaa mid ka midana waad ku kaaftoomi kartaa walishaki bay usugnaatay aw ibhaami bay usugnaatay shaki shaki yani waxa weye qofka mutakalimka iyo mukhaaabka midna garan mayo aw ilibhaam waxa weeye mutakalimku waa garanaya lakin mukhaaabka ayuu ka dhehgelinaya aw tafsiil tafsiil bay usugnaat tafsiil bay faa'ideyneysaa bacda alkhabari intaasi waxay faa'ideyneysaa bacda alkhabari khabar gadaashii ayay usugnaatay walishaki bay usugnaatay aw ilibhaam bay usugnaatay aw tafsiil tafsiilu ijmaal bay usugnaatay bacda alkhabari khabar gadaashii bay usugnaatay naxu labithnaa yowma aw bacda yowm awaasi waa lishak yani nimankan hadlaya ma garanayaan ciday u sheegayaanna ma garanayso marka labadoo shaki baa kaga sugan labitnaa yowma aw bacda yowmin wa inaa aw iyaakum lacalaa hudan mutakalimiintu way garanayaan in hanuun ay ku sugan yahin lakin mukhaaabiintay ka dhehgelinayaan wainaa aw iyaakum lacalaa hudan marka waa lilibhaam wey kunuu huudan aw nasaara wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara waa litafsiil weeye wa qaaluu wowgaasi oo ku dhacay yahuud iyo nasaara ijmaal ku sugnaa waxaa lagu cadeeyey aw hudan aw nasaara baa lagu cadeeyey yani wowgaa meeshu cudi u noqonayey inuu yahuud ama nasaaro ahaa ayaa marka la cadeeyey wa imaa lafdiga imaa bikasrihamzati xaalay ku sugnaatay mila o way la mid tahy bacda alabi alab gadaashi xaalay tahy wاlkhabari bacd alkhabari khabar gadaashi xaalay tahy naxu tazawaj ima hinda wa ima ukhtaha wa baqiyat اlamhilati waadixa amhilada inta soo hartayna waa iska cadda wa qiila waxaa la yihi in alcaطfa cadafka inamaa huwa bilwowda wowda ayaa iska leh wa ina ima lafdiga imaa xarfu tafsiilin weeye kalula ta hore lamid ta fainahaa ta hore xarfu tafsiili weeye biitifaaq waa laisku waafaqsanya ta hore ina xarfu tafsiilta wa bal lafdiga bal ah lildiraabi bay u sugnatay kajeesi haaliban sida haalibka naxw qaama zaydun bal camr walaakin lafdiga laakina lilistiraag bay u sugnaatay naxw marartu birajulin saalixin baan soo maray laakin aalixin laakin maa marartu ma soo marin birajulin saalixin laakin aalixin baan soo maray walaa lafdiga laa ah linafyi xukmi xukumka waxa wey in laga nafiyo camaa bacdaha ayay u sugnaatay naxw jaaa zaydu laa camru halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximah اllahu tacaala imaa ayuu markaas inoo sheegaya ima oo hamsada la kasriye imaa la yidhi aw way la midta dalab gadaashiisay dhacaysaa waxay faa'ideynaysaa takhyiir iyo ibaaxay faa'ideyneysaa khabar gadaashii bay dhacaysaayo shaki iyo ibhaam iyo tafsiil bay faa'ideyneysaa hal mithaal buu ina siiyey bacd alab ayadoo dhacday bacd alab ayadoo dhacday hal تزwج إmا hinda وima ktha تزawج ima hinda وima uktha waa lb imadaas bc alb bay dhacday oo tزawج ah imada hore inay xarف tafsiilta iyadu waa lasla ogolyahy laakiin mida dambe weeye midda markaa laga wada hadlaya alb baa ka horeeya waxay faa'ideyneysaa fi hada الmithaal takhyiir kala dooro ayay faa'ideyneysaa takhyiir mihaalada soo hartay waa iska caddahay oo kuwii haddaan soo marnay baa lagu mihaalin karaa kuwi aan soo marnay ayaa lagu mihaalin ima alculamaaa wa ima azuhaad baa la ohan karaa culimada la fariiso ama zuhaadda la fariiso ima alculamaa wa ima azuhaad baa la ohan karaa waxay noqonaysaa shaki bay noqonaysaa oo carabi ahaan waxa la ohan karaa labitnaa ima yowma wa ima bacda yowmin baa carabi ahaan la ohan karaa waxaanu nagaanay maalin ama maalin barkedaa nagaanay waxaa la odhan karaa ibhaamkii oo kale ima ina annaga wa ima iyaakum lacalaa hudan oo meesha aw ayaa marka in lagu bedeli karaa iyadoo tafsiil faa'ideyneysa in waxaa weeyaan waqaaluu kunuu ima huudan wa ima nasaara waa carabi ahaan haddii markaasi loo cabiro weeyaan marka ow way la tahay imaadu yani macaaniday faa'ideyneysay ayay faa'ideyneysaa bacd alab hadday dhacdo waxay faa'ideyneysaa takhyiir ibaaxo bacd khabar hadday dhacdana waxay faa'ideyneysaa shaki iyo ibhaam iyo tafsiil bay faa'ideyneysaa intaa sheekhu markuu inoo sheegay wuxuu yidhi Eh, ima in xarf cadaf loo isticmaalo waxa weyaan cadafka waa wowga wey ima wowgaas weyaan wima wey ama imaadu waa xarfu tafsiil kalula bay la mid tahay oo tazawaj ima hindan imaadaas waa xarfu tafsiil ishkaal ma leh marka ta dambana taa hore la tahay hinda iyo ukhtahana wowga lasugu cadfayaa hinda iyo ukhtahana wowga ayaa markaa lasugu cadfayaa wowga ayaa lasugu cadfayaa xarafkuna yani xarafka wowga waa xarfu cadaf imaana xarf cadaf hadii laga dhigo de xarf cadaf xarf cadaf muxuu yani laba xarf cadaf maxay kala gurayaa mar wowga xarf cadaf ah imaadan waa xarf tafsiil sidaa saxiixa ah waana sida markaasi cilma badan marka ay ku tageen ibn malik raximah اllahu tacaala kadalika ibnu hishaam saasay doorteen in markaa ay tahay xarfu tafsiil inay tahay xarf cadafkana inuu yahay wowga ka horeeya saasay doorteen intaa sheekhu markuu inoo shegey kadib wuxuu inoo sheegay bal in loo isticmaal idraab raab waa kajeedsi wey raab aaliban buu sheekh ku daray sida badan raab iyo kajeedsi baa loo isticmaalaa raabna waa la alicraadu cama qablaha waxaa ka horeeya in laga jeedsado waxay kaloo usugnaataa yani bal waxay kaloo usugnaataa shay in laga tagoo mid ka muhiimsan in la aado shay in laga tagoo shay ka muhiimsan in la aado sida wajhuka annajmu wejigaagu waa xidig bal ilbadru may waaba dayax bal ishamsu may waa qorax marka ibdiraab loogama jeede waxaa loo jeedaa in markaa mid kasii muhiimsan la tegey awal xidig baa la sheegay inuu yahay xidigta waxaa kasii muhiimsan dayax waxaa kasii muhiimsan qoraxda xagga iftiinka marka laga hadlayo saddexdaasi waxaa ugu sareeya qoraxda ugu sareysa dayaxa ku xiga xidigta ugu hoosey marka bashaa la isticmaalayo wajhuka annajmu bal ilbadru bal ishamsu idraab maahan waa tarku shay ila ahan waa shay in laga tago mid ka muhiimsan marka la aado weeyaan ayb marka badidraab bay marka laakiin qaalib ku tahay in macnihi hore laga jeedsado miaalkuna si waxa weye qaama zaydun balcamru qaama zaydun balcamru zayd baa istaagay iska dah ka jeedso ma camar baa istaagay idraab baa la yidhaahdaa laakiin waxay u isdiraag ka dabatag isdiraag bay usugnaatay waxaa sharti inaan wow laga hormarin oo walaakin waa inaan la oran marka xaraf cadaf noqonayso laakin waa in la isticmaalaa ma marartu birajuli صaalixi laakin aalixin walaakin waa inan la ohan marka waa in eh, xadfcadaf waa inan lagala hormarin wow waa inan lagala hormarin waa midda labaad macduufkeedu waa inuu mufrad yahay macduufkeedu mufrad waa inuu yahay nafyi ama nahyi waa inuu ka horeeyaa si hadda miaalkan oo kale maa marartu birajulin صaalixin laakin aalixin aalixaasi laakinti wow lagama hormarin walaakin lama oran ko aalix waa mufrad macduufkeedu waa mfrad weyaan nafyi baa ka horeeyo maa marartu birajuli صaalixi lakin aalix laadu waxay u sugnaatay linafyi اxukma cama bacdaha waxaa ka dambeeya in xukumkii laga nafyiyo linafyi اxukma cama bacdaha yani xukumkii u sugnaa macطuufa calayhiga baa macduufka laga nafyinaya jaaa zaydu zayd baa yimid laa camru camr ma imaan camr musa imaan camar musa imaan marka xukumkii la siiye zayd oo ahaa inuu zayd yimid camar waa loo diiday marka wa lagu cadfayo waa inuu kalaam musbada ka horeeya sida miaalkan oo kale jaaa zaydu kalaam musbada ka horeeya ama amar waa inuu ka horeeya kul aلطacaama la sharaaba ama eh, kul maala alfuula lalurza marka waa inuu ka horeeya amar waa inu ka horeya amnada waa inuu ka horeeya yaa camru camar baa u yeeraya yaa camru laa muxamed maxamed ooma yeerayo marka waxay dhacaysaa bacda Eh, bacda muhbat kalaam muhbat ayay daba dhacaysaa gadaashiisa ama bacda amrin bay dhacaysaa ama bacda nidaa ayay dhacaysaa waxa cadfaysana waa inuu mufrad noqdaa waa inuu mufrad noqdaa waxa cadfayso marka shuruuddaas waa in laga helaa wa lafdiga imaa ah bikasri hamsati xaalay ku sugnaatay midlu ow oo kale weye bacda alabi xaalay ahaatay ow owdaasi bacda alabi xaalay ahaatay wاlkhabri wa bacda alkhabri khabar gadaashi xaalay ahaatay naxu tazawaj ima hindan wa ukhtaha ima hinda ima khutaha tزawj waa ficl amr faacilku waa damiir anta ima waa xarfu tafsiil hindana wuxuu noqonaya markaasi mafcuulkii wa ima alwaab xarfu cadaf ima xarfu tafsiil ukhtahana hinda lagu cadfaya saasaa fiican wa baqiyaة اamhilati waadixa wa qiila waxa in alcadfa cadafku inamaa huwa bilwaaw wowgu ahaaday wa ina ima lafdiga ima xarfu tafsiili wey xaraf wax faahfaahinaya kaluulaa xarfu tafsiilin weeyaan kaluulaa xaalay la mid tahay fainahaa ta hore xarfu tafsiilin wey a ta hore ishkaal ma leh wabal lafdiga bal ah lildiraabi usugantay haaliban fi haalibi sida haalibka kajeedsi in loo isticmaalo litarki shay ila ahamna way dhici kartaa wabaldiraab haaliban naxwu qaama zaydu bal camru walaakin lafdiga laakin ah lilistidaaka dabatag bay usugnaatay naxw maa marartu birajulin saalixin maa marartu birajulin nin ma soo ninkaa saalixin laakin aalixin baan soo maray walaa lafdiga laa ah linafyi xukmi xukm in laga nafiyey usugnaatay cama bacdaha waxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya yan xukumkii lasii mactuufu caleyhiga ayaan cagsigiisa ayaa la siinayaa oo marka iyadoo laga nafyinayaa maadaama iyado xarfu nafyi ay tahay wixii ka horreya marka musbad waa inu noqdaa naxu jaa zaydun zayd baa yimid laa camrun camar yani markaasi ma imaan ilaa huna allahu aclam